bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii sagaal iyo lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay dagaalkii tabuk ee sanadii sagaalaad iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii ogeysiis caama uu siiyey laysu soo wada baxo colkii gaadhay soddon kun oo qof wuxuu tartiibinayaa ummadda uu ka tegayo ayuu iyagana doonayaa inuu nidaamkooda sii hagaajiyo reer madiina haddii la baxaya iyo haddii la joogayaba islaamku ma yaqaano wax bilaa nidaam laa yasluxu nnaasu fawda bani aadamkuna haddaanu kala dambayn helin arrinkeen iyo aqbalkeen iska horimaad iyo ana haahunaa unbaa ku dhacda anawaykan wawallaa cala almadiinati muxameda bna maslama madiine wuxuu madax uga dhigay iyo kusime nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu u ambabaxayay tabuuk sanadii sagaalaad asxaabigii maxamed ibnu maslama la odhan jiray wa calaa ahlihi caliya bna abi aalib ehelkiisana wuxuu nebigu madax uga dhigay iyo inta caailada iyo baahiyahooda iyo ka warraynta arrinkooda cali ibna abi aalib marka labada ninba waa laba inta ay soo hadhaan ay yarayd inta ay soo hadheen ay dagaal nebigu u baxay oo ay ka soo hadheen may dhici jirinba maxamed ibnu maslamona dee horeynu usoo marnay waqcadihii uu muujiyey iyo ikhtiyaalaadka uu cadow ku samayn jiray iyo inuu mararka qaarkood keligii cod la dagaalamay haddana nimankii nooca ahaa ayaa nebigu wuxuu tababarayaa asxaabtiisa tarbiyu siinaya ninkii calanka qaadi jiray ee meelaha qaarkood futuuxaadka samayn jiru leeyahy maanta adigu hadh iyadoo meeshiiba cidi ku hadhinba wuxuu ummadda barayaa amar kala qaadashada dadkii mararka qaarkood lagaga tegi jiray madiinana dee weligood ilaahay kuma ballaminin halkan ilan iyagaba eh waa inay iyaguna aqdasu saaxa goobta laga hawlgelaya u qaalisan ka qayb galaan maalintooda raggii mararka qaarkood halkan ku reebi jiray madiina iyo maamulkeeda waa inay jihaadka ma raacaan kuwa raaci jirayna usoo hadhaan waaya cali bnu abi aalib waynu arki doonaa sida uu nebigu ku qanciyey markuu hi hari maayo maxaa aniga igu soo reebaya dumarkii iyo carruurta iyo munaafiqiinta nebigu u qanciye waynu arki watakhallafa kaiiru min almunaafiqiina yarasuhum cabdullaahi bnu ubay waxaa nebiga ka hadhay in badan oo munaafiqiinta ka mid ahoo yarcasuhum waxa madax u ah ninkii munaafiq ahaa ee cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhanayay ayaa inta soo hadhay madax ka ah waa la kala midhiiqiyeeyo waa la kala gabadayo waxay idhaahdeen ha u bixina waa lagu halaagsanaya alka munaafiqaas oo ah man yudhiru khayran man yudhiru khayran wa yubdilu sharan waa qof khayrna muujisanaya sharna qarsanaya hada huwa almunaafiq wa qaala wuxuu yihi marka saaxiibadiisii kale iyo dadkii ducafaa-ul iimaanka iyo kuwa uu qabyaalad ku harawsanaya iyo waxbuu u sheekaynayaa munaafiqani naxli buu afuufaya marka si aan colka u badanin buu nebiguna wuu abaabulayaa isna dhan buu colka ka faruuraya markaasaa wuu sheekaynaya wuxuu leeya yakzuu muxamadun bani lsfar ninkii mar maxamed wuxuu ku duulayaa reer bani asar waa reer yurub reer yurub ah, oo berigaaba sidan beryahan dambe looga baqi jiray reer galbeedka ayaa berigaana looga baqi jiro waa nimankiibuu ku duulayaa maca jahdi alxaali waalxari waalbaladi albaciid maca jahdi alxaal iyadoo arrinku adag walxari kulaylna jiro waalbaladi albaciid meesha loo duulayaana fogta nimanku waa niman dagaal cuna dawlad gabowday weeye dalkuna waa fog yahay waktiguna waa kaliil iyo abaar ka baxaa u jiiftaamaya sidaasay dadkii ugu dhigeen waa dad ay isleeyihiin waxba idinka dhegaysanayaan asxaabta aan waxba ka dhagaysanayne iimaankoodu hagaagsan yahay tegayaan tegayaantan dicaayad bay wadcaan weligoodbana way is ag taagan yihiin muslixa iyo mufsidku quwadda khayrka iyo quwadda sharka mar walba way isbarbar taagan yihin qof kastoo muslixa mufsid ba ag taagan mufsidkaasi hadduu la keli noqdo dad iyo dal iyo adduunyada way halaagsamaysa marka muslixa muqaawimka waahay hor taagan ee saxaya ee toosinaya haddaan la helin ummaddu way rogmanaysa muslixa adduunyada lama sheegin mar uu muslixiintu bateen ba mar walba mufsidiintaa badan ba adduunyada laakiin kaalintooda oo miisaaman oo mudakara markay dadka muslixiintii qaataan oo hagaajinayaan ama qiyaadada iyo hogaaminta ummadda ay yeeshaan baa ummaddu jahaysantaa markaasuu dadkuna badbaadaa ani waalanay dadkuna markaasuu badbaadaa laakiin dadku inay wada xagga malaa'igta u wada dhawaadaan ama asxaabta u wada dhawaadaan lagama yaabo boqolkiiba kiiba soddon munaafiqiin iyo ducafaa ulimaan iyo dad qabyaaladay saamaysay baa dhex qaadaya codkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka in fara badan waa in lagu xisaabtamaa hogaaminta iyo zimaamka iyo jahaynta inay yeeshaan dadka awoodda khayrka u adeegaya waaya wuu sii wadayaa nin kale ayaxsabu muxamedun mar muxamed ma wuxuu moodaya ana qitaala bani lasfar reer bani lasfar macnaha qolyihii cadaanka ahaa ee cawlka qolyihii cawlamaa sancadaalayaasha soomaalidu way u odhan jireen weeye banil asfarkani oo cadaan ayay sii xigaan way ka cad iyo carab war nimankii saarcadaalayaasha ma wuxuu moodayaa maxamed dagaalkooda ana macahu lacib inuu ciyaar ciyaaraya buu moodaya dagaalka reer yurub dagaalkooda ma wuxuu moodayaa ciyaartalo kii carabta oo kale wallaahi lakaanii andur waxaad moodaaba inaan eegayo ilaa asxaabihi maxamed asxaabtiisa oo muqaraniina fi ljibaal mise fi lxibaal ah, fi lxibaal xarka lagu xidhxidhay wallahi sida kadha looga saarayo waxaad mooddaa inay xarka ku xidhay inay fegaysan yihin kolkaasaan sawir kasii arkayaa buui iyagood moodo sida loo laynayo in la xidhxidhayba dacaayaddaasula dhex socdaa dadka waijtamaca jamaacatu minhum koox ka midihina way ku soo uruureenoo way u jiibinayaan qaaluu fii xaqi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebigii bay wax ka sheegeen wa asxaabihi asxaabta nebigana waxay ka sheegeen maa yuriiduuna wixii ay doonayaan nebigay caayeen munaafiqiintu asxaabta ay caayeen waxa ay ka sheegeen min alirjaaf irjaafku waa cabsigelinayo dadka inay baceeyaan oo dadka ay baqo geliyaan ay yidhaahdaan yaa loo bixi oo inaga arki doono inay odhanayaan laa tanfiruu fi lxar qur-aankaaba sidaa ka warramay inay leeyihin ha u bixina kulaylka oo la jiiftaamaya sidaasay idhaahdeen fabalaqahu dalika warkii baa nebiga gaadhay inay nimankaasi sun soo kabacayaan fa arsala ilayhim camaara bna yaasir camaar ibnu yaasir buu nebigu u diray munaafiqiinta yasalhum cama qaaluu isagoo ka waraysanaya wixii ay yidhaahdeen arbaladad soo warayso nimanka waxaad ku tidhaahdaa war waxaa dadka ka daaya wuu fashilmay wixii niye ku dhe sidaa faqaaluu waxay idhahdeen innaa kunaa nakuudu wanalcab waxaanu ahay nakuudu kuwa sheekada yaro dhex galawn wanalcabu waanu iska ciyaarayna oo ma kaftanka iyagii baa run moodeen war nimanku fulaysana war waanu yarahaasawnoo kaftan unbaa mushkilad kale ma jirina iska raalli ahaada wa jaa ilayhi jamaacatu nebiga koox munaafiqiina baa kusoo ururay markuu anbabaxayay minhum aljad bnu qays ninka jad bnu qays la ydhaa munaafiqiinta kamid ahaa baa ku jiray yactadiruuna can lkhuruuj waxay ka cudur daaranayaan inay baxaan waxay leeyiin maxamed ow nafasax min fadlik inaad nafasaxdaana ayaan doonaynaa waaya faqaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah idan lana walaa taftinna nafasaxoo hana fitnayn oo maxay fitnadu ninkani wuu hadlayaa jadubnu qays la yidhaahdaayo cudurdaar yaroo caantaynuu keeno wuxuu ihi liannaa anagu buuri laa na'manu iskama aamin nihin oo iskama hanan karno min nisaa'i bani lsar qoladaa reer yurub dumarkooda iskama hanan karno haddii addoommo iyo waxaa laga qabto sidaan ugu dhagaroobaynaaye bal iska kaaya fasaxaan halkan iska joogne waa ka qur-aankuna u jawaabay ilaahay ui waminhum man yaquulu dallii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqaduu waina jahannama lamuii lamuxiiطatu bilkaafiriin ha y fitnaynin bay kuleeyihiin nebi maxamedo hadda fitnadiiba imika ku jiraanoo munaafiqnimo ah naarta jahanamina way koobi doontaa bu ilahay caalimu siri waakfa ayaa ugu jawaabay caynkan wa ilayhi lmucadiluuna min alacraab kuwii cudurdaaranaya reermiiga ahaabaa soo dhacay iyaguna wahum asxaabu alacdaab waa qolyo markaa cudurdaar lahaa min dacfin aw qilati ama tamardaraa jirtay ama hayn xagga maalka ah oo gaadiidaanay helaynin iyo hub iyo raashin liyudana lahum fa adina lahum markaa wuu iska fasaxay dee meesha waxaa la doonayaa cadow in wax laga taro cudud iyo caqli iyo moralba lagula dagaalame qof bilowgii meeraysi bilaabay oo intaa la bixinba meeraysi iyo cudurdaar bilaabay iyo inuu maatida kusoo hado dee muxuu ka taray cadow waa col jabiye haddaynu miidaanka gey inuu dhan goostu cararo isaw kaa colkii jabiye marka qof qanacsan oo dhidbanayay ku haboon tahay marka horeba oo ku talagal leh ayuu islaamku doonaya waqad cataba allahu calayhi ilaahay baa ku canaantay fii dalika alidn fasax ah nebigu uu maaragtay fasaxay biqowlihi fii suurati daraa suuratu tawba ilaahay ku canaantay mid cudurdaarku uu ka run yahay mid kaleba markuu nabigu ka wada fasaxay maxaad u fasaxday baa laley maad kala saar cafa allaahu canka ilaahay kaaba dhaaf lima aadinta lahum buu ilahay maxaad ugu fasaxday xataa yatabayana laka jeeray kuu caddaadaan aladiina sadaquu kuwa runta sheegaya wataclama alkaadibiin aada ogaato kuwa beenaalayaasha ah bal ha kala baxeene oo dadka ha u muuqdo qofka run sheegaya ee naafo ah ee diifaysan ee cudur qaba ee caydh ah ee aan dagaalka u bixi karayn kaasi ha cadaado kii wax walba leh ee munaafiqnima haysaana ha cadaado bal ilaa intaad arrinka diraasaynaysa maxaa cagta ugu dhigi weyda waa canaan aan odhan karno ta dhexdeenna markaynu tilmaamayno canaan waayeel baynu ku tilmaanaa laakiin waa canaan ilaahii boqorka ahaa rasuulkiisii wanaagsanaa u canaantay canaanna tii ugu macaanayd weeyo dee waxaaba loo qadimayba inaan waxba looga haysano cafa allahu canka baa la qadimay ilaahay wuxuu horreysiiyey waan kaaba dhaafay kaa dhaafo kuma haysto kuma eeday sidii laakiin way kaa dhacday taas midhkaasi mid kaa dhacay buu ahaa waxaase nabiga lagaga farxiyay laguma haysto dee marka qur-aanka wuxuu ina barayaa dadka in aanay isku maluuqnaanin inta la kala saari karo inay kala caddaadaan qofka saadiqa ah iyo ka kaadibka ah labadaas inay kala muuqdaan uma qaala fii xaqihim munaafiqiintu ilaahay u jeedsaday markii uu nebiga canaanto haddana wuxuu yihi inamaa yastadinu waxa fasaxa ku weydiisanaya aladiina laa yuminuuna biاllaahi walyawmi اlaakhir kuwaan ilaahay iyo aakhiro toona rumaysnayn wartaabat quluubuhum qalbigoodana uu shakisan yahin ilaahay ku qanacsanayn fahum fii raybihim yataradaduun shakigoodaasay ku noqnoqonayaan waxbaa soo haraaciyayo hunqaaca haysa iyo waswaaskii shaydaanka waxbaasa ma fadhiyo idminaan maloo qalbigoodu ma degane yataradaduun saasay u laba boglaynaya bayna alxaqi waalbaatil marka haddaad aragto mid fasax ku weydiisana dee calaamadaa ku garo ragga kale ee iimaankoodu hagaagsan yahay iyagoo laangaro ah iyo iyagoo indhoolo ah ayaad arkaysaa iyagoo ku hamiyaya bixidda qaarkoodna waabaynu soo marnayba markii la markii la yidhi waxba laydiin heli maayo gaadiid inay ilmeeyeen ay ooyeen ay baroorteen de markaa ninkan aada arkaysa ee fasaxa ee hadalka macaanaynaya ee cudur daaranaya dee astaantiisa ku gala buu lahay wala tacrifanahum fii laxni alqowl carabka dalabtale miyaanad ku garanayn waaya uma kadabahum allahu ilaahay baa ku beeniyey fii cudurihim faqaala cudurdaarkoodii buu ilaahay ku beeniye wuxuu yidhi walow araadu lkhuruuja laacaddu lahu hadday doonayaan bixitaan dee way u diyaargaroobi lahaayeen laacaddu lahu cudda way diyaargarow bay samaysan lahayen waxaa arki lahaydeen sida dadka kale iyagoo hubkii iyo raashinkii iyo gaadiidkii iyo waxun diyaarsadeeda arki lahaayeen go-a isugu laaban ayaa ku garanaysa inay dee munaafiqiin astaamaha qaata dee walaakin kariha allahu mbicaasahum bixidoodaba ilaahay baa ayaa nacay ilahay inay idin raacaan noocaasi ma jeclaba ee inaad ogaataan unbuu jeceliyey fasabbabahum wuu idinka habsaamiyey isagaaba idinka reebayba alla isagaa idinka reebay waqiila waxaa la uqcuduu maca alqaacidiin shaydaan baa ku yidhi kuwa iska fadhiya idinkuna la fadhiista sidaasaa wanaagsane socodku ma fiicne oo socodka waa lagu dhimanayaae fadhigaa lagu nabadgalaaye iska fadhiista buu ku yidhi shaydaanku waqiila waxaa la yidhi yaa ay wax ka dhegaysanayaanoo shaydaanabaa ku yidhi shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqawli quruura marka ilaahay wuxuu tilmaamay dee inaanay raacidooduba khayr lahayn oo hadday raacaan way jebin lahaayeen colka waayo uma likay laa ya'sa almuslimuun si muslimiintu aanay ugu murugoonin calaa qucuudi lmunaafiqiina canhu munaafiqiintan ka soo hadhay si aanay ugu murugoonin muslimiintu qaala jalla dikru ilaahay baa wuxuu yihi isagoo ka qancinaya macnaha si aanay u odhan odayaane war rag waaweyn baa inaga hadhay xoog iyo xoolaba wayna u kordhin lahaaye wallaahi haddii intaasoo ninoo meesha ka hadhay halkan mari lahaaye cadowga waxbay ka tari lahayen si aan noocan loogu calaan calin baa ilaahay uu ka samirsiiyey ummadda ka samra <clears throat> waa waxa weeye noolo dhintay ilahay wuxuu uhi law araaduu law kharajuu fiikum hadday idin raaci lahaayeen eg ilaahay yaclamu lmustaxiilaat kamaa yaclamu lmawjuudaat wاlmumkinaat waxa aan dhicinba iyo waxa mustaxiilka ah iyo wixii dhici lahaaba iyo waxa dhacay isku sibuu ogyahay waa waxaan cid kale ka suroobinba hadday bixi lahaayeen mabay bixine saasay yeelle oo saase yaa kala garan karaba cid kaloo garan kari lahayd may jirin ba arrin markaasaa ilahay wuxu uhi low kharajuu fiikum war munaafiq hadduu idin raaci lahaa maa zaaduukum idinmay kordhiyeen ilaa khabaalan guuldaro kabaalku waa fasaad isku dir iyo qabyaalad iyo naar afuufnimo wala awdacuu waxay degdegi lahaayeen awdacuu asracu weeye khilaalakum dhexdiinna way degdegi lahaayeen guclay bilaabi lahaayeen colka dhexdiisa yabquunakum alfitna iyagoo doonaya inay idinkala geeyaan iyagoo afkaysu kiingelinaya yabquunakum alfitna fitnadu waxa weeye nacaybshiiyaha iyo kala kaca dadka muslimiinta ah ayaa fitno la idhaha wa fiikum idinka waxa idinku jira baa ilaahay uli dad yahow nebiga la socdaa samaacuuna lahum qaar ka dhegaysanaya weliba sarmaac waa facaal qaar aada u munaafiqa wax afuufaya ka dhegaysanaya idinku jira wallahu caliimun biaalimiin ilahay aalimiinta isagoo isaga ogo dee idinka digi hadhidooda khayraba ha u murugoonina noocan marka waxaad arkaysaa ummaddu marnaba isku mustawe ma noqoto sida awoodda jirkooda iyo adduunkooda iyo imkaaniyaadkooda muuqda ay u kala duwan yihin ayaa caqligooda iyo cilmigooda iyo qiimayntooduna u kala duwanta asxaabtii nebigaa ilaahay uu leeyahay qaar munaafiqiinta aada u dhegaysanaya idinku jira marka islaamku wuxuu aada u diidu ka hortegay waxaa la idhaahdo in in la fudaydsado oo kelmadda xun aada iska tuurto kelmadda xun walow kaftanna ha ahaatee ha tuurin dee samaac baa jira mid isagu qofkaa xumaanta sheegaya ka dhegaysanayay saameynaysa noocaa dhangaagaalaha ay yidhaahdaan soomaalidu ee wa waa la yidhi un iska yidhaha sawta la leeyahay dee waxa la leeyahay caynkaasi yaa leh ma mid khayr wadaale mise shar wallahi dee waa la yidhi waa wax jiroo la leeyahy suuqay ku jirtaan ayuu iska odhanayaan marka asxaabtiiba ayaa la yidhi qaar dhegaysanayaa ku jira marka dadka ha ugu wada talagelin inay isku mustawa noqdaan laakiin mar walba maxaa wax ku hagaagaya waaya watakhallafa jamaacatun min almuslimiin muslimiinta koox ka mid ah ayaa hadhoon iyagu munaafiqiin hayn laa yutahamuuna fii islaamihim iyaga islaamkooda lama tuhmaynine wayse ka filbatay minhum waxaa ka mid a ragga maalintaa hadhay kacbu bnu maalik hilaal ibnu umaya maraarat bnu rabiic abu khaytama abu khaytama wuu gaadhay laakiin saddexdanina hore saddexdaa nin baa ka mid ahaa qolyihii aan dagaalkii tabuug tegin ganaax baa ku dhacay markii dambe waa laga jaray dembigii cunaqabatayntii ku dhacdayna xagga dambeaynu ku arki doonaa ee ilaa hadalkii laga joojiyey walama khallafa sala allahu calayhi wasalam caliyan markuu nebigu cali reebe u caliyo bal adigu reeraha iyo dee ummadda waa ummad ballaadhane eh. xaasaska nebiga iyo dadka kusii xidhan iyo usradahooda iyo baahiyahooda iyo waxaasoo dhan baaba badan warbal bal ehelka kasii warhay aalubeytkii baa le isagu ayuu u reebay ayaa qaala munaafiquuna ba waxay idhaahdeen qad istaqalahu fatarakahu qad istaqalahu wuu fujin waayey wuu cuslaaday caleyh fatarakahu markaasuu iskaga tegey warya <laughs> raggii kalena wuu kaxeeyeen adeerkiina wuu fujin waayey aka dhidbada iskaga tegey fulay u baqday adiga caynkaa ku leeya asad llah milaaxi ilaah ana aladii samatni ummi xaydara ka lays lkaabati kariihi lmandara markuu dagaalka usoo baxayo ninkii laga quustee marxab ninkii caynkaa ku gabyayey ayay idhaahdeen qad istadqalahu istidqaalku wuu cuslaystay wey uu ninkii wuu cuslaaday oo maanta wuu bixi kari waayo dhulku ku dhegay markaasuu iskaga tegay ya dadkii kalena u duubaya fa asraca ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu ka daba cararay shakaa lahu maa samica wixii uu maqlay buu u sheegay intuu hubkiisii gaashaantoo cara ay qabatay ayuu ihi ma nooca waxaa sheegsheegayaad la fadhigi karaysaa kusoo hadhaysa colkii oo madiine ka goostay oo meel dhexe sii kolonyaysan ayuu intuu hubkiisii qaatay gaadhay markaasuu de way kan waxaaya waxaase yidhahdeen miyaad maqal noocaasaan ku hadhaa dee waaya uu soo dhaqaajiyey wuu ishayn waayo waayo qofku marka la taabanayo sharaftiisa iyo kalaamadiisa waa inuu ka dhiidhiyo waxyaabaha qaarkood baa loo dul qaadan karin markaasaa dabeedna nebigu kolkuu arkay waxaanuu sheegayaana wax jira inuu yahay calina uu yaqaanay waxa uu u dhiibay mid culus oo uu ku qanco kolkaasaa faqaala wuxuu uhi amaa tarda an takuna minii bimanzilati haaruuna min muusa miyaanad raalli ku ahayn an takuuna minii inaad aniga iga joogto bimansilati haaruna min muusa halkuu haaruun muuse ka joogay kayra annahu laa nabiya bacdi sida rawaayanka qaarkood ay tilmaamayaan waar nebi un baanad ahayn oo dee nebi iga dambeeyaa ma jire miyaanad raalli ku ahayn halkuu nebi haaruun muuse u galay iyo wakiilkii iyo kusimuhu ka ahaa markuu duurisiino muuse tege waxyiga uu soo qaadayay waxa ummadda nebi usii ahaa oo kusimo ka ahaa haaruun halkii haaruun miyaanad geli karayn eh, wallahi way igu dhantay bu halkaas waa suuq weyn halkaas waa meel qaaliya bu halkaas maladan halkii haaruun gelayo oon ajrigii haaruun helayo dee yaana nebiba ahaanine waan iska xejisan bu ha munaafiqa iyo naxligiis waaya sidaasaa loo muslaxayaa colkii bay ka daba cararayaan raggani kana uu fasax fasaxisiiya buu leeyahy marka astaamaha dee kala faham ayaa nebiga lagu leeyahy uma saara biljeishi sala allahu calayhi wasalam nebigu isagaa corkii horkacay waa madaxweynihii muslimiinta waa mucalimkii ummadda waa qofkii diinta berayay diin iyo adduunyaba hogaamin ugu ahaa isaga ayaa lafdhabar u ah buddhigo u ah colka horkacaya nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa soo haraya cid soo haraysa iyo cid markaas runtii cudurdaar heli karaysaaba ma jirtaba waacطaha liwa alacdam abaabakrin asidiiq calanka u weyn ee colkaa soddonka kun ee ciidan hel meesha maraya waxa uu dhiibay wasiirkiisii koobaad ee abubakr sidiiq ayuu dhiibay wa fii icطaaءi liwaai liabi bakrin calankanuu nebigu abubakr u dhiibay aakhira gaswati lirasuul duulimaadkii ugu dambeeyey ee uu galo nebigu dagaalkaasu ahaaye calankaa uu abubakar u dhiibay waxaa ku jira wa takliifu caliyin calaa ahli lbeyt aalu beytkan uu cali u reebay waxaa ku jira xikmatun latiifa xikmad hoosaysa yafhamuha alqaari qofka wax akhriyaya u dareemi karaa in labadaa nin dheeraadkooda ay leeyihiin calankii ugu weynaa ummadda maalintii ugu dambeysay wuxuu nebigu ku tisay abubakar calina waxa uu madax uga dheeraalo beytkii marka in mid waliba ixtiraamkiisa leeyahy oo hogaamintii ummadda raqam waaxid kow uu ka yahay abubakar ayuu usii sharaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam aalubeytka qur-aanka ilaahay uu ku ammaanay inuu kow ka yahay cali ayuu u sharaxan yahay isaguna ureebiddu u reebay ah, cali halkaa iyo ehm, abubakar oo calanka udhibay dagaalkii u labada ah hoosti ka xariiqayna waxbaad ka faa'iidaysan karaysa marka qofka akriyaya wuxuu ka faa'iidaysan karaa bui hal xikmad masuu sheegin xikmadii ee adiga eegi doona wey nin iyo caqligii wafaraqa calayhi salaatu wasalaam araayaat marka calamadii ayuu nebigu qaybiyey guuto guuto faacda zubayr raayat mujaahid almuhaajiriin zubayr bn cawaam waxa uu u dhiibay muhaajiriinta calankoodii markay dagaal noqotay xaaladu adagta waxaa la doonaya dadka intii aada isu garanaysa ama ehel ah ama isku kooxa ee qofka isfahmaya si aanay ama u kala yaacin ama isu qawadin waa la isku shaandaynayaa nebigu waa usluub xakiimahoo uu ku dagaal gelinaya asxaabtiisa wixii muhaajira ninkaasi calawalaha u noqdo wa usayd ibnu xubayr raayat alaws usayd ibnu xubayr oo isaguna caabid weyn ahaa waa reer aws waa ansaarta qabiilo weyn adiguna calanka uqaad walxubaa ibnu lmundir ninkii balanerka ahaa ee maalintii beder weeye takdiidkii lagu guulaystay dajiyey buu ahaa ee nebiga yidhi halkani meel laga hawlgala maahe oberationka halka aynu ka qaadayna halkaasay ku wanaagsan tahay ciidanka mawqiciisu halkaasi ku fiican istraatiijiyada qaado halkan ka guur waa sax buuna u rabay nebigu ciidanka ninkiina wuxuu u raayat alkhasraj qabiiladii labaada reer ansaareed calankoodii buu iyagana udhiiba wuxuuhi waa kugan aduguna walamaa mara aljaysu bilxijr marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda kuma ma aha oo keliya hogaamiye dagaal wuxuu ku dhex wadaa wacdigii wuxuu ku dhex wadaa aakhira xusuusintii wuxuu ku dhex wadaa aayaadka ilaahay fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablikum wuxuu ku dhex wadaa wax wixii cibara iyo casharo la akriyayo kownka cir iyo dhulba laga akriyayo ku dhex wadaa wayufiidu lahum min alfuras jaaniskana wuuga faa'iideynaya marka xikmadaha kasoo burqanaya kala nooc nooca rasuulka sala allahu calayhi wasalam kownkaa uu marayo ayuu wax uga faa'iideynaya xiisadii casharay qaadanaya ee cod dagaalamaya un maaha oo xabad ridaya waa waxyaabaha ay u tartamayeen markay raacayaan walamaa mara aljeishu bilxijri wa hiya diyaaru hamuud meesha xijri la idhaahday qur-aanku uu sheegay ee tabuuk area marka uu marayo oo ah halkii reer hamuud laga halaagay wathamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad wa fircawna bilawtaad jaabuu sakra bilwaad marka asxaabu xijrina qur-aanku waa ku tilmaamaa thamuud baa la idhaahdaa markuu halkoodaa maraya halkii laga tirtiray qaala liasxaabihi asxaabtiibu wacyigeliya wuxuu kuuri laa tadkuluu diyaara aladiina dalamuu ilaa waantum baakuun oo nimankaa la halaagay xaafadahoodii iyo deegaankoodii hagelina ilaa waantum baakuuna idinka oo ooyaya mooyaane idinkoo murugaysan oo ka xun waxay sameeyeen oo ka cabsanaya waxa ku dhacay oo dareen idinkoo shucuur le mooyaane hagelina xaalad caadiya ah. liyushcira quluubahum rahdat allah si uu nebigu qalbigooda dadka u dareengeliyo cabsida ilaahay ilan kuwaniba wuxuunay ahaayeen bani aadam ilaahay abuuro aadam ka soo jeeda ilaahayna daarana kamay qabsan dadna kamay layn macnaha uu dhalay subxaanahu watacaala waa ka nasahan yahay taa laakiin maxay sameeyeen addoonnimadii bay diideen halkaasaa laga raacay ka qodax qaate ilaahay unbay ku gacan saydheene yidhaahna dooma kuuma ihin ay kibreen haddaba wa kaana mustacmilan waxa madax ka ahaa calaa xarafi iljeish qaybta heeganka iyo sahanka cabaad ibnu bishr cabaad ibnu bishr iyo usayd ibnu xudayr laba nin oo caana bay ahaayeen oo si gaara nebigu oo maaragtay feejignaantooda ayuu uqiimeyn jiray oo sahanka iyo difaaca iyo gaadhka iyo waxaasay geli jireen waa labadii nina iyagoo wada jooga uu nebigu uhi gaar ka qabta ishaasaa laga yaabaa cadowgu inuu kasoo dhaceen dabeedna cabaadna waa seexday usaydna wuu isu taagay salaad nin raacdo ahaayoo gaaladii kamid ahaabaa sidii colka ka faaidayso labada nina gaarhka abuu ah arkee karinta fadhiya laakiin midi tukanaya midna yar dhakoolay waa kii leebka kala daalay isagoo tukanaya usayd saddex leeb markuu ku dhuftee dhiiggii yaacaybu ayuu suuxay oo dabeedna kii kala toosiyey maanaa cibaadadiibuu sii dayn kari waayey waayo nimankaasi aha wa kaana abubakrin yusallii biljeish abubakar colka waa tukinayay oo colkan dee maadaamu madax tale nebigu ka dhigay qaa'idaljesh kol hadduu ka dhigay waktigu nebigu u fasaxo salaada isagaa ummadda tukinaya abubakar walamaa wasaluu ilaa tabuuk kolkay tabuuk gaadheen oo dee aada garan karayso masaafada ay maaragtay la eg tahay iyadoo ilaa miyadaa laga yaabaa gaarigu inuu laba maalmood socdo baska dadka wadaa marka laydhaa toddoba boqol oo kilos waa masaafad aada u dheer de maxaad u malaynaysa baskii boqolka ku soconaya marka intaa soconayo dee waxa weeyaan waa bil baa la soconaya halkaa markay gaadheen arda laa cimaarata fiiha waxay ahayd dhul aan waxba camirnaynba oo aan webina ku oolin beerana ku oolin guryana ku oolin oon magaa qarfa ayay ahayd cidlo ah saxaraaya isyadoo halkaa uu nebigu marayaa qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam limucaad mucaad ibnu jabal buu cashar ka siiyey halkaa kolkaasaa wuxuu ku yidhi yuushiku indaalat bika xayaa haddii cimriga ilaahay ku dheereeyo mucaadow waxaad u dhowdahay an taraa maa huna halka dalkan aynu joogno inaad aragto mulia basatiin iyadoo beera laga buuxiyey jawiguu isbedeli doonaa adduunyada tan ahaan mayso waxaa laga yaabaa mucaadow haddii ilaahay ku gaadhsiiyo meeshaa maanta qarfada ahoo barwaaqaa inaad aragto sidii baa udhacday waa dhulka imika ugu beeraha badan ugu khayraadka badan arduraam ardu shaamna raacda wuxuu ku uhi waqad kaana arrintaana waa la helay sidaa uu nabigu usheegay bay udhacday marka macnaha waxa wey adduunyada ha ku talagelin sidaanun inay ahaanayso laakiin waxaa laga yaabaa dhulka maanta barafu ka daadanayaana inuu noqdo dhul abaara halka imika saxraaga ahayna inay muruuj iyo beeray ku rogto mustaqbalka uu kasii waramay rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidka casharkaana halkaasi u ka siiyey oo mucjisadana wuu u kordhiyey mucaad walama istaraaxa jayshu kolkuu colkii halkii degay la tartiibiyey laxiqahu abukhayama abukhaysama halkaa ku gaadhay abukhaysama wuxuu ka lugeeyey madiina waa tan qisadiis soo socotee toddobada boqol ee kiilooba keligii buu sii socday halkaasuu ku gaadhay nebiga wa kaana min khabari majiihi warka uu ku yimi iyo sababta uu nebiga kaga daba cararayna waxay tan soo socota ninkani madiinu ku hadhay laakiin wuu hari kari waayey haddana wuu hadhay wuu sahayn waayey baa lasoo fuqay oo soo kiciyey oo soo diray abukhaysama iyadoo taasi ay tilmaamayso asxaabta nebiga ee qur-aanku uu ammaanayo ilahay uhi radia allaahu canhum waraduu canhu ulaaika xizb ullahi alaa ina xizb allahi hum lmuflixuun inaanay arrintaa ciyaar ku mutaysanine waxay u camal galeen oo ay gayaan ay gudaan inay ahayd abukaysama sababtan ka dabageysta nebiga halkaa isagoo ka hadhay haddana waxay ahayd tan an dakala calaa ahlihi fii yawmin xarin maalin kulul buu reerkiisii u yimi madiinuu kasoo yaro dhaqaaqo xaafadihiisuu maalin kulul yimi laba dumarana wuu qabaa waa intuu nebigu tegey kadib fawajada imra'atayni laba xaas buu lahaa lahu fii cariishatayni lahumaa laba dergadoodna way lahaayeen laba dumar ah ayuu lahaa laba qoys oo mid waliba dergad leedahay cariish lahumaa fii bustaanin labada dergadoodna mid walba xaas walba beer bay ugu dhex taallay waqad rashad kullu minhumaa cariishatahaa mid waliba rashad waa rushayntii mid waliba cariishkeedii iyo harqoodaalkiisii iyo dhirta hadhkeedii bay rushaysay wa baradat fiihaa maaan biyana way qaboojiso jalxado ayay biyana mid waliba ku qaboojisay labadiisii islaamood talaajad bay mid waliba u diyaarisay biyo qabow wahayaa acaaman raashin yaroo wanaagsanna mid waliba way u diyaarisay har qabow iyo hoy wanaagsan iyo biyo qabowbay mid waliba islaamihii tartamayay mid waliba usii diyaariso wa kaana yowman shadiid alxar maalin dee kulaylku aada u daranyo kaliilana way ahayd falamaa nadara dalika qaala intuu islaamihii arrinkay diyaariyeen iyo waxaan sallaxaniyo intuu sidaa u weegay ayaa wuxuu hi yakunu rasuulu llaahi fi lxar war nebi maxamed makulaylkaan ogahay iyo saxarahaan ogahay buu lugaynaya wa abu khaysama anigoo abu khaysama ahayna fii dillin baari har qabo baan fadhiyayaa miya wa maa-in muhaya iyo biyo la diyaariyey wa imra'atin xasnaa iyo islaantaydii oo wanaagsan oo dhalaalaysa intaasaan ag fadhiyaya miya <laughs> waay wallahi uculi ma haada bin binnas binnasaf wallahi inaanay taasi cadaalad ahayn lagama yaabo inay taasi cadaalad noqoto ninka abukhaysamo la idhaahna islaamihiisii iyo harkiisii iyo midhihiisii iyo rushadiisii ha iska ag fadhiyo nebi maxamedna ha lugeynayo khayr lkhalq saxraagan oga wallahi inaanay taasi cadaalad ahayn uma qaala dabeetana wuxuu yihi go-aan buu gaadhay wallaahi laa adkhulu cariisha cariishata waaxidatin minkuma midna inaanan gelaynin meesha ay rushayso xataa alxaqa birasuuli illaah ilaa nabigii gaadho iska laabta buuli cawihiina raashinkiinana iska qaada gurigii gurigiinana iska xidha albaabka anigu saacaddaa laga bilaabo dhaqaajiye fahaya fahaya fahayi-a zaadan fafacalataa waa amar fahayi-a ii diyaariya buuri ii salaxa saadan sahay fafacalataa wax kale ma jira halkan wax lagu cunayaa ma jire safaari ii sameeya safaari hala i xidhxidha buuri alaabta iminka i xidhxidha waxaana intan aan isku laabo markaad degdegaysa hodheelka maxaad odhanaysa war ka gaadhsiin maayo jaanis uma haye bal bacee ay baceeya buuri islaamow waa kaa xidhxidhay waay sidii bay tahay iyaguna war noo fadhi iyo waa dhexdaa lagugu dili iyo war ma gaadhaysid iyo colkii wutay kuwa waxaynu dee kuway odhan lahaayeen kuweenu waxay odhan lahaayeen waar ma gaadhaysida goorma sideed wuxuu sii maqan yahay labaatan cishe colkiiba laga soo noqo sida inta shaydaanka in laeg ku akri lahay kumay akrinama taasaad goosatay allaa macag ka dhaqaaji bay leeyihi uma rakiba baciirahu rakiba baciira awrkiisiibuu ku booday wa akhada sayfahu warumxahu hubkiisiina wuu qaatay sida seeftii iyo warankii wakharaja markaasuu dhaqaajiyey yuriidu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam isagoo nebiga doonaya inuu gaadho fasaadafahu nebigii uu gaadhay xiina nazala bitabuuk markuu rarka sidaa uga dhigay uu tabuuk ku furay colkii ayuu isaguna isdul taagay bidhaan dheer buu ka arkay nebigu colkiibaa arkay oo yidhi halkaa ah, nin baa yazuulu bihi saraab dhalanteedku hoosta ka jaraya qofku markuu masaafo dheer soo socdo waa ka soo hira qofka alkaa kasoo hiraya aada u fog markaasuu nabigu i mabuu ukicin be kun abaakhaytama insha allahu abukhaysamaad ahaan markuu soo dhawaaday bay dhan waaba abukhaysamadaa haddana mid kalaa soo hiray kolkaasaa l ninkana mid kalaa ayaa colkii daba socda kolkaasuu isagana yidhi kun abaadari abaadar noqo markuu soo dhawaaday baa le waa abudar markaasuu hi yamshi waxiidan wayamuutu waxiidan wayubcau waxiidan abu abudar isaga intaasaan raaciyey buuri kelibuu ayuu ninkaasi socdaa kelina wuu dhiman doonaa maalinka qiyaamahana keli baa lasoo saari sidiiba udhacday oo cabdillahi ibn mascuud waa kii aaskiisii nin iska gooniya buu ahaayo adduunyada ka saahidayo ninku fikrad buu qabay cajiib ahoo marka had jeer qofku uu maaragtay xoolo fara badan uruursado wuxuu odhan jiray waxbaha ha urursanina bahasha ah gaaraheeda iyo dahabkeeda iyo waxeeda waa kanzi qofka aan kala dirinen dadka ka bixin kanzi kayd wey waa lagugu halaagaya saasuu odhan jiro fikrad noocaasu adag buu qabay marka ah, wuxuu daliishan jira aayaddii ilahay uhi waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwa biha jibaahum wajunuubuhum waduhuuruhum haadaa maa kanaztum lianfusikum aayaddaasuu ku akri jiray dadka waktigii cusmaan bay ahayd baan filaya dabeedna asaala warde war bal fikradaada meel la fadhiiso warad halkan ummaddu way dhaqanaysaa waa la wadayaaso halkaasuu ka cadhooday meel cidla abuu ah iska tago qarfo ah inankiisi iyo islaantiisii oo la joogu dhintay kadibna wuxuu waan dhimanayaae dee aasi kari maysaane waddada unigeeya waddada marka waxaa tidhahdaa ninkii abudar weeye ninkan dhintay waddadii bay geeyeen waxaa soo maray cabdillahi ibn mascuud oo col eh, hogaaminaya safar oo ka yimi bariga waa loo sheegay xadiidkaas u akriyay markaa ah. waan arkay inuu maaragtay maalinkaa keligii socday maantana keligii dhintay sidiiba waa soo adig bas waa mawduuc kale marka eh, waxaynu uga jeednaa uu soo koobkoobay koobay sheekhu soo yaro koob laakiin sida albiraaya wanihaaya ibnu kaiirka iyo kutubaha kale iyo qorayaan labada nina ka daba tegee nabiga ku gaaray halkaasay kamid ahaayeen taasoo runtii tilmaamay inay ahaan col ilaahay uu diyaariyey oo kurtimada laga guray oo la toosiyey ayay ahaayeen colkan ilaahay u diyaariyay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oon caalamka hore usoo marin isaguna uu hambaliyeeyo uhi qarni oo dhan waxa ugu khayr badan inta caalamka soo martay qarnigaygan waaya dagaalkii tabuuk iyo xaalkiisu ehm, halka uu kusoo gebagaboobay wuu xusi doonaa laakiin maxaa dhacay markuu nebigu halkaa tegey eeriyadaasoo ku beegan iminka waqooyiga sacuudiga ku dhow xadka urdun berigaa waxaa haystay dee nimankii reer yurub aruum ayaa haysto ka madax ahaa mamlakadoodaa soo gaadhaysay dhulkaa xaggana dee haystay meesha sham iyo masr iyo inta la idhaha waqooyiga africa iyo jumhuuriyadaha ruushka qeybtooda galbeed waxaas oo dhan iyagaa isku haystay marka waxaa bilaabmay wufuud ayaa bilaabmay had iyo jeer ummadaha shisheeyu awooddaad leedahay kugu qadariyaan kolkii la arkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii hore makaa lagu ogaaye oo halkaasi carabi ay isku haysteene inuu soo galay xuduudii ruum isagoo ciidan intan la egoo la yaqaano miisaankiisa markay maqleen nimankii kiristanka ahe halkaasi wufuud baa bilaabmay markaa inay iska busteeyaan arinkiisa waa iska aamusiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam bal ictiraafay ictiraafkii dawliga ahaa ayay markaa tacaamulkiisii bilaabeen wufuudu saaxibi ayla meesha ayla la yidhaahdo eryadaa dimisha kaag dhowey ninkii haystaa wafdi soo diray haada walam yara sala allahu calayhi wasalam bitabuka jayshan nebigu kumuu arag meeshii tabuk wax cola kamaa kaana qad samica sidii hore maqlee loo soo sheegay wax colahoo diyaarsan oo xaggan reer yurub ka soo socda u waayey ilaa halkanaa lagaa soo hadal hayaabaa la col baa soo abaabulaan dabeedna halkoodaba aan ugu tagna bu waa la waayo colkii inay kala yaaceenna waa suuragal fa aqaama hunaaka ayaaman dhowr iyo toban weyn oo maalmood bu halkaa ku nagaa oo iyaduna dee si kolka loo eego munaawaraada waana kii soo baxayo waana kan naxnu haahunaa dee halkan aanu joognaa dhowr iyo toban maalmood ba halkaa deganaayo o wacdigu wadaya o wufuudda qaabilaya oo asxaabta salaadii qasriga tukinaya oo qabaa'ilka ciddii u timaada la kulmaya oo bil barhkeed ayuu halkaa joogaa marka haddii inuu wax isqaabaa ay joogaan dee way soo weerari lahaen waa la waayay soo maaha halkaana xukunkii islaamka iyo nuurkiisi iyo awooddiisii way gaadheen fa aqaama hunaaka ayaaman jaa'ahu waxa u yimi fii asnaa'ihaa maalmaha yuuxna saaxibu ayla waa madaxdii kristanka wa saxibatu ahlu jarbaa wa ahlu adrux wa ahlu maynaa ummadaha halkaa degan jarbaa adrux maynaa dadka halkaa degan ayaa la socdaa sham dadkii madaxda kristanka ka ahaa ee deganaabaa imanaya halkaa ugu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam waay fasaalaxa yuuxna rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu heshiis buu la saxeexday ninkii meeshaa marayay muxuu heshiiska kula qortay calaa icdaai iljizya inay cashuur bixiyaan walam yuslim ninkaasi ma islaamin wuxuu uhi de anagu dad waxaan arrinkaan wadnaa waxa weeye islaam ilaahay diintaasuu dadka u dooray marka waxa u horeeyaanu kuu bandhigaynaa adiguna kitaab baad ahayd oo kitaabkaaga waad ku haysaa rasuul soo baxayo kitaab soo degaya kuu bandhigna xaqii oo waa kana aqba marka waa iska soo taagay walam yuslim de haddaba ma rabno maamul e, kufri oo awood wata oo doonaya islaamkan fidaya inuu isfar taagee cashuurna bix dee diintaadana iska hayso lagu qasbi maaye waay bu taas sidaasuu la saxeexay ah. isna woogii taa laftigeedu inay la saxeexda ah. waana waa si macnaha ay tilmaamayso aayadda ku sugan suuratu tawba hadday islaami waayaan kuwa ahlu kitaabkii inay muwaadinka labaad noqdaan ee cashuur lagu ilaaliyo oo lagu horumariyo danahooda ay bixiyaan sida dadka muslimiinta si kale ubixinayaan waaya wakataba lahu rasuulu kitaaba haadihi suuratu nebigu qoraal buu u qoray heshiiskiibaa muuqaalkii sukan yahay heshiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ila waa la hayaa xaashiyihii waktiyadii dambena midxafka muslimiinta ayuu yaalay bismi illaahi araxmaani araxiim haadaa amanatun kani waa nabadgeliyo magan min allahi wa muxamadi inabiyi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qoraalkan waxa uu ka socdaa ilaahay iyo rasuulkiisa oo nebi maxamed ah liyuxna wa ahli ayla ninka yuuxna la baa la qortay heshiiskan iyo dadka meeshaa degan ayla sufunuhum wasaariyatuhum fi lbari walbaxri lahum dimat llahi wamuxamadu nabiy sufunuhum doonyahooda wa iyo safarkooda fi lbari walbaxr bad iyo beriba lahum dimat llah magan ilaahay bay leeyihin bad iyo beriba safarkooda iyo socdaalkoodu waa magan ilaahay iyo nebigiisa magan u yihi weliba waxaa kaloo maganta soo gelaya waman kaana macahu cidda iyaga u helinaysa min ahli shaam wa ahli lyaman wa ahli lbaxr dadka kuwa yaman degana nagaba sheeya kuwa shaam iyo kuwa jasaa'irka bax badda degan cid alla ciddii iyaga ay heshiiskan ku darsadaanna way kula jiraan marka ka heshiiska ka baxee iyagaana dadka xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka socdaa mar hadday qoraalka nabiga arkaan ma ka baxayaan ka iyaga kamidee ka baxa maxaa jira faman axdaa minhum xadaa ka iyaga ee xadad keena xadad xadadku waa aafaat iyo anshixumo iyo ballantii uu ka baxo ka iyaga ee keena fa inahu laa yaxuuzu maalahu duuna nafs Ehm, laa yuxaalu ama laa yaxuulu iyo laa yajuuzu iyo laa yaxuuzu intuba way jiraan laakin laa yaxuuzu weeye laa yajuuzu maca ama laa yaxuulu sida meelaha qaarkood nusqadaha qaarkood ay qorayaan fa inahu laa yaxuuzu maalahu maalkiisa mako ma difaaci karo duuna nafsi naftiisa la-aanti maal loo daynayaa ma jiro maalkiisu waa ka baxayaa maganta wainahu laayibatu xalaal bay utahay man aadahu liman akhadahu min annaas cidda maalkiisa ka qaadata wainahu laa yaxilu saasu yihi marka annagu difaaci mayno xoolihiisa magantii isagaa ka baxay wey kaas kol hadduu magantii jebiyey oo xadat uu keenay laa yaxuusu maalahu duuna nafsi naftiisa la dili maayo laakiin xoolihiisa ma difaacan karayo wainahu laa yaxilu an yumnacuu maan nimankaan maganta iyo aamaan heshiiska la qortay loo diidi maayo buu nebigu uhi biyo yuriiduunahu ay doonayaan min barin aw baxrin badiyo badiyo beriba waa nimankaa wixii ay u baahdaan siiba biyaha hala siiyo xaqaasuu nebigu usugay calayhi salaatu wasalaam nimankaa heshiiskaasu la qortay kitaabu ahli adrux wa jarbaa labadaa ummadoodna qoraal buu iyagana nebigu u sameeyey qoraalkiina sidan u ahaa wa kataba liahli adrux wa jarbaa kitaaban suuratu qoraalka nebiga iyo maamul ahaan habka uu qoran yahay iyo xikmadda ku jirta waa arrin maaragtay kayfiyaatu rasmigiisa laga faa'iidaysan karo maamul ahaan bismi illaahi araxmaani araxiim hada kitaabu min muxamedi annabiy liahli adrucin adruxin wajarba qoraalkan waxaa qoray rasuulka ilaahay wuxuu qoray labada ummadood ee meeshaa degan inahum aaminuuna ummaddani waa magan amni bay haystaan biamaan illahi wa amaani muxamed ilaahay amnigiisii bay haystaan iyo magantiisii iyo cahdigii maxamed nebi maxamed rabbi iyo rasuulba nimankaas magan bay ka haystaan wa ana calayhi mi-ata dinaarin waxaa laga qaadayaa boqol dinaar fii kulli rajabin rajab walba boqolkaa dinaaro waafiyatan ayibatan wanaagsan oo ehm, ayiba ayibatan anfusuhum naftoodu ay quurayso macnaha sanadku kolka uu soo wareegaba boqol dinaar ayaa laga qaadi doonaa waxa ay wa waa jisyadii lagu heshiiye wey maalkii lagu heshiiye laga qaadayo wallahu kafiilu binusxi waalixsaani lilmuslimiin ilaahay baa ugu fila muslimiinta annusxu walixsaan waa dan uu u daneeyo iyo samafaluu siiyo ilaahay muslimiinta isagaa ugu filan wasaalaxa ahla mina qoladii meesha maynaa laynaa deganayd iyaga wuxuu kula heshiiyey calaa rubuci timaarihim midhaha usoo baxay inay rubuc keenaan qola lacag bay keenaysaa qolana midhaha idiin soo baxo oo dhan ayaa rubuc bixinaysa waayo dee kol hadii layidhi magantayaday ku jiraan waa la difaacaya xataa ummadaha kale soo weerara ayaa laga difaacaya iyaga daraaddood baa loo dhimanaya marka waa inay dhaqaalaha ka qayb qaataan dawladda islaamka sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaasadiisu ay u caddayd fi silmi waalxarb heshiis iyo dagaalba wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday xagga heshiiska u leexdaanna waad u leexan kartaa adigoo awoodaadii iyo ikhtiyaarkaaga leh mar walbana wuxuu nabigu eegayaa masaalixda iyo mafaasidda maxay dadka muslimiinta maslaxadii ugu jirtaa ma heshiiskay ugu jirtaa ma dagaalkay ugu jirtaa sidan caalamku maanta u idhaahdaan maslaxad joogtaa baanu leenahay saaxiib joogtaa malihi ummadda islaamku maslaxadeeda eegeysa maslaxadda islaamka iyo muslimiinta waa maslaxadda dadkiiyo dalka markaa masaalixdaasaa la eegayaa kolley marka laleeyahay maslaxad waa maslaxad nadii islaamka ku salaysan mabaadida islaamka ayaa la eegaya markaa maxay mabda islaamku uu maslaxad u arkaa saa iyo saas u arkaa taasaa la socodsiinaya laakiin dee ummadaha kale iyagu mabda iyo diin uma eegaan uma ina arasuula sala allahu alayhi wasalam markuu nebigu halkaa degay ee sidaa wufuudii u qaabilay ee barnaamijkii siyaasiga ahaa iyo kii tacliimiga ahaa iyo kii awoodda iyo military wixii o dhan uu isku wado colkii lagu soo duulayna la waayey siiga casuu noqday istashaara asxaabahu buu la tashaday ila ilahay baa washaawirhum fi lamri fa cazamta fatawakal cala allah ummadda la tasho markaa talada uruso go-aan qaado muxuu kula tashaday fii mujaawazati tabuuq tabuuq miyuu dhaafaya ilaa maa huwa abcadu minha meelo ka shishaysa ma u gudbi karaa min diyaari shaam oo shaamta hore iyo yurubta hore dimashik wixii ka shisheeya ma u soconnaa ayuu kala tashaday waryaanahe war dee wixii aynu u soconnay iyo halkii laynoogu sheegay colkin weyni ma jiro miyaynu haddaba hore aynu u soconnaa oo gudaha hore aynu sii galaa reer yurub mise halkan aynu ka loqonnaa maxay idinla ti fa qaala lahu cumar ayaa wuxuu ihi in kunta umirta bisayri fasir dee haddii socod lagu faray dee dhaqaaji haddii kalena waa kaala talinaynaa waa ka ra'yi bixinayna macnaheed waxa wey hadduu waxyi jiro ku soco fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ihi low kuntu umirtu bisayri lam astashir haddii sayr la ifaray iyo socod dee idinlamaan waa qaaciida halkaana aynu ka fahimay qaacido siyaasiya barnaamijka muslimiinta siyaasiga wey oo macnaheedu yahay waxaa food la gelin karaa waxa laga wada tashan karaa waxa golayaal cod u qaadi karaan waxa fikrada dad laga weydiin karaa wixii aan nas sugani kusoo aroorin diintii baa markaa waxay arkaysa macnaha aaminsantao mawqifkeedu yahay ana hunaaka hawaabit wa mutagayiraat wax hawaabit la idhaahdo iska sugan oo toosa ah oo aan isagu ikhtiyaar lagu lahayn in la fuliyo mooyaane oo ah wixii nas ku soo arooray inuu jiro iyo wax mutaqayira oo isbedbedeli kara oo wixii aan nas sheegin ama naska sida loo fasirayo taasina waa mutaqayiro waa isbedbedeli karaa nasku war haddii meesha nas jira kalamaan tashadeen oo daliil kuma raaci lahaaye dee daliil baan jirine waxa weeye tii la yidhi kala tasho dadka ayay arrintu maraysaaye bal fikraddiina dhiibta arrin muhiima weyn marka iyadoo aayaad sheegeen oo axaadiis sheegeen inaynu arinkaa ka tashanno dawlad iyo qabiilo iyo sharkad iyo shicibba oo xaaraan weyn lagama tashan karo ikhtiyaar kama lihine addoon baa tahay haddii amar jiro oo cad yahay dee waa fuli uun ila haddii aad fulin weydo waa qawadid waxaad qawaday amarkaa ilaahay uu bixiyey baad qawaday uu ku ammaanay taana ilaahay muminiinta markuu yihi wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amri mar haddii rabbi iyo rasuul wax idhaahdaan ikhtiyaar ma yeeshaane cala ara'si walcayn qaadanay bay idhahdeen ilah kaa guddooman laakiin dee taa waxa ka horeeya dadku marka umuurtan caamka ah iyo masaalixda iyo mafaasidda iyo siyaasadda ummadda markay ka talinayaan inay aqoon u leeyihiin wixii barnaamijkooda khuseeya ayaa ka horeysa ee qofkii aanu kala garanayninba diintu maxay ka tidhi muxuu qur-aan iyo xadiis ka sheegay shaqadiisan maxaa nasku soo arooray sugan maxaa nas aanu nasku soo aroorin markaanu waxaa kalaba garanaynin dee wuu dhex butuluqsan doonaa oo goor dambe oo khaldamay ayuu markaa ogaan karaa waaye waa manaa dariskaynu ka hadlaynaa waa siro laakiin waaqica muslimiinta in mar walba la waafajiyaa waa xikmadaha iyo sababaha loo sheegayo siiradee loo qorayba taariikhda rasuulka xikmadda loo qoray ma aha in de lagu caatifoodo oo markaa dib uun loo eego oo qalbiga lagu soo yaro xaadirsado oo la yar muraaqoodo ma aha laakiin waa manhaj manhaj nololeed weey oo lasoo jarribay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaxal ummadda uga tegay ah saa in loo fahmaa muhiima ah. oo waxaa la yidhaha sideedaba taariikhdu dee waa muraayaddii maadiga maadigii tegey muraayadda aad ka eegeyso wey maarata asxaabtiisaas cumar buu saa ugu jawaabay faqaala dabeetana cumar wuxu uhi yaa rasuul allah rasuul ilaahayow ina liruumi jumuuca kaiira waxaan kuu sheegayaa nimankaa reer yurub waxay leeyihiin col aada u fara badan oo waa tii sanadii sideedaadba sanadii toddobaad markii yarmuug waatayna muta aynu ka noqonay aswatu muta waa kii khaalid colka kasoo celiyey markii la mari waayey walaysa bishaami axadu min ahli lislaam xaggan imika inaga horeysana wax islaamo ku horeeyaa ma jiro istraatiijiyad buu kala hadlay waqad danownaa horta taas marka macnaheed waxa weya col mar hadduu meel u socdo waa inuu ka aamin yahay xaggiisa dambe arrin aada u muhiima ah wey oo madaxda muslimiinta kuwooda istraatiijiyada caskarigaa ku fiicnaa sida ninkii muuse bnu nusayr la odhan jiray markii la xoreynayey waqooyiga africa kuladahan iminka la isku idhaahdo niman badan baa uga horeeyey oo kolba isku dayay inay xoreeyaan oo markaa haddana dib ubay u ridoobaan oo islaamka way ka noqon jirin amaba colka galaba waa la goodoomin jiray marka isagu nidaamka uu qaatayba ahaa inuu jidka aada u baneeyay horta oo meesha uu ka hawlgelayay taageerayaal badan uu ka sameeyey jidka uu ka aamin noqday ehm, siyaasad wanaagsan oo xakiima wey marka cumarte uu ka duulayaabaa taas meesha taageerayaalna kuma hayno dabadeennana haddaynu hore u gallo aamin kama noqonayno colkuu goodoonaya taasi waa mid marka hore uma socon karno waqad danawna waanaynu fogaanay buu dhowaanay halka qur-aanku uu ku tilmaamayo qulibat ruumu fii adna alard reer ruum waxaa lagaga xoog batay oo eraaniintii ay kaga xoog bateen adna alard waa dhulka carabta halkii ugu soo dhaweey halkii ugu soo dhaweey jasiiradda carabta ayaa lagaga xoog batay waayo danawna dee waxaynu u dhowaanay dhulkii eryadoodii waqad afsacahum dunuwuk dhowaantaadaasina argagax bay ku hayta dhawaanshahaad maanta halkan timina uumi bay ku hayta munaawaraad caskariya weeye oo dhoolatuskaas culays buu ku hayaa falow rajacnaa fii haadihi sana aniga waxay ila tahay inaynu sanad ka noqono xataa nara ilaa aynu arrinka dib uga fiirsano aw yuxdit allahu amra ama ilaahay arrimo kale uu keeno dadka soo islaama meeshu soo furfuranto ama colaadba ay kasoo korodho marka fikraddan baynu dib u celin doonaa ama waxbuu isbedel buu ilaahay keeni doonaa ila arrimaha ilaahay baa gacanta ku haye oo sabab aynu ugu sii horumarno ayaa iman doonta marka waxaan kuleeyahay aan fikradaydu ay tahay halkaa aan ka noqonay iminka jihaadkiina wuu inoo xasilay dagaalkanina waa jiraa ajrigiina helay cadowgiina cabsi gelini laakiin arbay ku fiicantay in taa halkaa laga noqdo maanta meel fog baynu soo gaadhnay fa tabica calayhi salaatu wasalaam mashwarat nebigu taladaa waa raacay go aankaasu qaatay waa fikrad fiicanba wa amara bilqufuul wuxuu amar ku bixiyey in la noqdo farajaca aljayshu ila almadiinati madiinadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu colkii usoo noqday intaa casharadii sii barayaao ducooyinkii safarka markay sii socdeen iyo markii ay soo noqonayeen buu barayaayo dhacdooyin badan baa maaragtay oo fiqiga laga faa'idaysanayo oo laga faa'idaysanayo umuurta ijtimaaciga oo ay ka mid ahayd meel dhexe marku soo marayo waa kii idcolku u degaya caawe aan nasanno laakiin salaaddii subax way soo dhowdahaye heeganka salaada subax yaa gelaya ila cadowgiisa la yskaga ilaalinaya bani aadamka cadowgii shaydaankana la yskaga ilaalinaya waar kuwaa salaada subax inoo ilaalinaya markay dilaacdo colka u toosinaya abu hurayra yidhi aniga kolkaasu awrkiisiibuu ku tiirsaday xaggaa waa berigana waa uu ka soo beriyana wuu ujeedsaday kolkaasuu dabeedna de maanta maantao dhan buu soconaya isagiina uu seexay waa ka qoraxdii markaa diirisay dadkii meeshuna ficlan meel ilaahay arkaa la seexan karay ahayd oo lasoo dhawaaday oo dhulkii muslimiinta ah oo cadow aan laga aami eh, mara laga cabsanayn dee kolkii qoraxdii dadkii qabatay waar ma abi hureyra waar heegankiine <laughs> dee ilaahay idin seexiyey ana seexiyey bu maxaynu islaam markaasuu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam halkan shaydaan baa inaga helan salaadii waynu qalaynayna ka tegi mayne inaga rara halka kolkaasuu ka guuray meel durugsan buu degay salaadii baa loo weysaystay waa loo adaamay waa loo aqiimay salaadii subax buu bartii ku tukiyey nebigu wax badan baa laga faa'idaysanaya oo ay ka mid tahay salaada marka la yidhi qofku haddii uu hurdo kaga tagto dembi ma laha waa haddaan gaboodfal ka imanin haddii iyadiioo imika ay salaadii soo galaysa aad seexato ad tidhaahdo dee waan hurday dee waad seexatay wey iyadoo kusoo